بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب كان إن شاء الله تعالى إنه بلابي دونه مقعيس وحال يرهدا جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم waa kitaab kulminayo culuumta islaamka iyo wax xikmooyin aada u badan kitaabkaasoo konton xadiid uu shiikhu ku sharxayo oo axaadiista loo yaqaano jawaamic alkelim ka mid ah jawaamic alkelim waxaa la yidhaahdaa hadal aada u dheer oo tiro badnaan lahaa oo hadal gaaban war kooban lagu soo uruuriyo waxay culammadu yidhaahdaan waxa weeye waa jamcu ashtaati alxikami waalculuumi fii kalima aw shadri kalima culuum cilmi fara badan iyo xikmooyin aada u tiro badan oo kala firiirsan oo lagu soo uruuriyo hal kelimo amase kelimad nuskeed lagu soo uruuriyo jawaamic alkelim sidaasaa la yidhaahdaa sidaasay culammadu ku qeexaan waxaad og tihiin nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu rabbi ku khasisay oo gooni ahaan ugu siiyey oo fadliga iyo wanaagga ah waxaa ka mid ahaa in lala soo saaray nebiga calayhi salaatu wasalaam jawaamic alkelim waxa la yidhahda xadiidka saxiixeynka ku sugnaa ee bukhaari iyo muslim ay saxiixoonkooda ku soo saareen abu hurayrana uu nebiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi bucidtu bijawaamici alkelimi waxaa la ila soo saaray kelimaadka middooda urursan hadal aad u tiro badnaan lahaa oo khudbo badan u baahnaan lahaa baa laba kelimo ama kelimad keligeed ama nisfi kelima lagu soo ururiyaa jawaamic alkelim waxa uu ilaahay nabigeenna ku khasisay weeye oo ambiyada kale iyo rususha kale uu kala goonida noqday jawaamiculkelimka kelimada kelimadaha uruursan laba nooc bay u qaybsan yihiin laba nooc ayay culummadu ku sheegaan nooca koowaad waa qur'aanka wey alqur'aanu alkariim oo allah subxaanahu wa tacaala aayado gaagaaban suurad yar macaani aad u tiro badan haddii la yidhaha la sharxo aad u tiro badnaanayso yuu rabbi ku soo uruuriyaa nabigeennaa la siiyey calayhi salaatu wasalaam aankuna mucjizo wey suurat alcasri waa suurad gaaban wey waalcasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالsabr suuraddaas gaaban imaamu shaafici wuxuu leeyahy raxmat ullaahi calayhi low ma anzla allahu xujata calى اlkhalqi ila hadihi suura lakafathum hadduu alle uusan qur'aan kaleba soo dejin lahayn ilaa suuraddan mooye dadka xujo ahaan suurat alcasri baa ugu filnaan lahay maxaa yeelay waa suurad kelimaadkeedu yacni maaragtay aayadaheedu ay yar yihiin laakiin macaanida ay ka hadlaysaahi aad iyo aad u weyn weeyaan waxaa la mid ah aayadda u allah leeyahay fi suurati naxli ku jirto ina allaha yaأmuru biاlcadli wاlإxsaani waإitaaءi di اlqurba wayanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkari wاlbagي yacidukum lacalakum tadakaruun waa hal aayad weeye allah imisuu nagu faray oo wanaag ah imise oo waxun nooga reebay waxaana la amray allah uuna amray cadaalad waa cadliga bani aadamka makhluuqaadka ay u baahan yihiin wey waxaana la faray ixsaan khalqiga ilahay in ixsaan loo sameeyo wanaag loo sameeyo waxaana la faray iitaa'i dilqurba qaraabada dadka masaakiinta dacafada aqribadaada inaa wax tarto arrimahaas waa weyn bay nafartay waxaana la ka reebay wayanhaa can alfaxshaa'i wاlmunkari wاlbagi alfaxshaa waa xaaladda foosha xun oo dunuubta kabaa'irta ah munkaraadkaana la ka reebay dulmigaana la ka reebay intaasoo idil yacni ee wanaag la isfarayo xumaan la iska reebayana aayaddaasuu rabbi subxaanahu wa tacaala ku sheegay waxay culammadu yidhaahdaan aayadda fii suurati albaqara ku jirtoo kale allah markuu ka hadlayo qisaasta hadal koobana lagu soo koobay la yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaab lacalakum tattaquun nolol baa idinkugu jirta qisaasta haddaad dadka caqliga leh wax fahmaya tihiin markii qof qof uu dilo in loo qisaaso inay intiina kala noolaataan baa ku sugan maxaa yeeley qofka markii qof dulmi uu ku dilo oo loo qisaaso waxaa yaraanayo qof walba inuu ku dhiirrado inuu qofka qof kale mar labaad uu qof kala dilo ayaa yaraanaysa weeyaan marka labada nooc qaybta hore waa qaybtaas weeyaan oo qur'aanka ah waxyaalaha jawaamic alkelimka oo allah nebiyullaahi moxamed uu ku khasisay qur'aanka oo mucjizadii nebiga ah waa midka koowaad weeye kan labaadna waa axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisii weeyaan sunnada kitaabkan baaba ka mida axaadiista uu noo keeni doono nabigeenna wuxuu leeyay min xusni islaami اlmar'i tarkuhu maa laa yacniih qofka islaamnimadiisa wanaaggeedu waxa aan macnaha lahayn inuu ka tago dan adduun iyo aakhare maaragtay ka soo gelayaha aynan jirin inuu faraha ka qaado waxaa arkaysaa nabigeenna odhanayo itaqi اllaha xayumaa kunta waatbic sayi'ata alxasanata tamxuhaa wakhaaliq الnaasa bikhuluqin xasan waa jawaamic اlkelimkay ka mid tahay jawaamic اlkelimka lama tirin karo waa axaadiista kontonka ahoo naloo soo ururiyey ayaa la yidhaahdaa jawaamic alkelim loo jeedaa shiikha marka kitaabkan iska leh ee hadda jaamic alculuum walxikam iska leh tarjamadiisa waa iska soo gaabinaynaa taariikhdiisa wax yar baan ka tilmaamaynaa waxaa la yidhaahdaa alimaam alxaafid alcallaama waa nin a'immadii muslimiinta waaweyn ka mid ahaa nin xaafidaba u ahaa waa nin callaama aho aad dadkii u cilmiga badnaa ah laqabkiisa zaynuddiina la yidhaahdaa zaynuddiin ayaa la yidhaahdaa magaciisana cabdiraxmaan ibnu axmed ibnu cabdiraxmaan ibnu xasan awowgiis ayaa waxaa la yidhaahdaa oo cabdiraxmaanka ah ayaa rajab la dhihi jiray marka ibnu rajab sidaasa loogu bixiyey sheekh wuxuu caan ku yahay ibnu rajab awowgiisa loogu magac daray weeyaan isaga cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa aabbihiina axmed baa la yidhaahdaa awowgiisa dambena cabdiraxmaan ibnu xasan baa la yidhaahdaa shiikhu wuxuu ku dhashay bakhdaad oo hadda caasimadda ciraaq ah ayuu shiikhu ku dhashay sanada hijriga markay ahayd toddoba boqol iyo lix iyo soddonkii hijrada nebiga markay ahayd ayuu shiikhaasi dhashay wakhtigaas ayuu dhashay shiikhu wuxuuna dhintay toddoba boqol iyo shan iyo sagaashankii hijrada nebiga markay ahayd salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh markuu dhimanayay shiikhu sagaal iyo konton jir buu ahaa sagaal iyo konton jir ayuu shiikhu ku dhintay raxmat ullaahi calayhi baqhdaad buu ku dhashay laakiin wuxuu ku dhintay dimashqa oo caasimada suuriya hadda u ah dimashq buu ku dhintay iyadaana lagu aasay shiikhaas markii yacni tarjamada xagga cilmiga raxalaadka uu u galay iyo maaragtay safarka uu u galay laga sheekaynaya aaday u tiro badan tahay laakiin markaan soo koobno baqhdaad culimmadeedii markuu wax ka bartay dimashqa buu aaday oo suuriya uu tegey wax ka soo bartay masar buu tegey oo culuumta islaamiga ahayd buu ka bartay qudus buu tegey oo maaragtay filistiin ayuu dhulkaas wax ku bartay xijaazuu tegey oo maka iyo madiina buu wax ku bartay culamo aad u tiro badan oo muxadisiintii wakhtigaa ah ayuu sheikhu cilmiga ka qaatay raxmatullaahi calayhi dadkeennii ahlu cilmiga aha ayuu ka qaatay culimmo aad u tiro badan buuna lahaa yani qofku inuu un hal sheekh keliya ag fadhiya maaha culumta waa firirsan tahay intaasba qolo walbaba meeshuu tagaba culumu ugu tegayey cilmiguuna ka qaadanayey wuxuu u safrayana waa talabulcilmi keliya wey cilmi raadintii ayuu intaasoo bilaada ayuu u marayey waagaasoo weliba aad og gaadiidka lagu safrayo ou ahaa ama faras ama awr ama lugba la lugaynayey ayaa intaasoo bilaada yuu qofku isku mari jiray yacni maantana annaga rexlaad xilmiga loo galo oo adduunyada ilaahay wasaa'il maxaa la almuwasalaadka ay aad u fudud yihiin daa'iraad la haysto oo gawaari la haysto oo maraakiib la haysto oo wax walbaba tareenno la haysto haddana yacni inta talabulcilmiga u safarta o raadisaahay way nagu yartahay zamankeennan aynu joogno weeyaan shiikhu sida uu mashaa'ikh badan u lahaa ayuu arday badanna u yeeshay yacnii markii tarjamadiisa laga sheekaynayo culimmadiisa aad u tiro badan yihiin ardayda isaga ka aflaxdayna aad iyo aaday u tiro badan tahay oo cilmiga ka qaaday ka xambaartay shiikha ibn rajab kutubo badan oo alifay funuun mukhtalifa fanniyaal kala duwanna waxbuu ka alifay tafsiirka fanu tafsiir wuxuu ku leeyahay qaybo badan oo tafsiira buu leeyahay fanu اlxadiid axaadiis badanuu ka alifay fanniga fiqhiga iyo axkaamta la yidhaahdo qaybo badanoo ku leeyahay weliba maaragtay alqawaacid alfiqhiya kitaab dhan oo loo noqdo weyn ayuu shiikhu leeyahay aad u qiimo badan fanniga taariikhda la yidhaahdo qayb weyn buu shiikhu ku leeyahay wuxuu leeyahay fanniga raqaa'iqa la yidhaahdo yacni wacdiga iyo dadka oo maaragtay qalbiga waxa jilciyo nusuusta dadka loo uruuriyo kutubo badan oo ka alifo ku leeyahay weeyaan kitaabkan sheikh wax yaru ku leeyahay sharaxa markii laga reebo wax yar buu ku leeyahay sida aan ka hadli doono waxa weeyaan culummada ahlu ama muxadisiinta ihi waxay ururiyaan axaadiista jawaamiculkelimka way ururiyaan waxay u ifraadiyaan weliba u gooni yeelaan musanafaat kutub gooniya ayay ka alifaan jawaamiculkelimka waxaa ka mid a ah culammada jawaamiculkelim wax ka aliftay sheekha la yidhaahdo alxaafid abu bakr ibnu sunni shiikhaasi kitaab buu leeyahay uu ku magacaabo aliijaaz wa jawaamic اlkalimi min الsunan اlma'huura kitaabkaasuu leeyahay jawaamic اlkelimka ayuu ka alifo magacaas uu u baxshay aliijaaz wa jawaamic اlkelim min الsunan اlma'huura kitaabka magacaa leh ayuu shiikhaasi alifay waxaa ka dambeeyey alqaadi abu cabdilaahi alqudaaci sheekha la yidhaahdana kitaab wuxuu alifay uu ku magacaabay ashihaab fi اlxikami wاlaadaab oo jawaamic اlkelimkii xikamkaas ku saabsan ayuu isaguna kitaabkaasu ka alifay waxaa iyadana ishaaray sheekha la yidhah abu sulaymaan alkhataabi kitaabka la yidhaahdo hariib اlxadiiث ayuu wuxuu ku ishaaray yani axaadiistan qayb yaroo ka mid ah oo jawaamiculkelimka ah iyo kitaabkaasi hariibulxadiidka la yidhaha awalkiisa iyo xoogaa kaga ishaaray oo ku sheegay jawaamiculkelimkii weeyaan waxaa ka mida culummadaas sheekha la yidhaahdo alxaafid alimaam alxaafid abu cumar ibnu salaax oo nin muxadisiintii waaweyneed ka mid a ah, majlis buu lahaa oo ku akhriyo axaadiista uu ku akhriyi jiray marka wuxuu u bixiyey alaxaadii alkuliya alaxaadii alkuliya ayuu u bixiyey majliskaas uu ku akhrin jiray markaasuu majliskaas wuxuu ku sheegay oo ku soo ururiyey yacni axaadiis qadarkeedu u dhan yahay lix iyo labaatan lix iyo labaatan xadiid ayuu majliskiisa ku soo ururiyey oo axaadiistan jawaamiculkelimka ah weliba lagu tilmaamo inuu yahay madaaru diini calayha axaadiista diinkan uu ku wareego oo dhan ayuu soo urushay lix iyo labaatan xadiid ayuu shiikhu keenay raxmat ullaahi calayhi waa ibnu salax weeyaan ibnu salax lix iyo labaatan uu jawaamiculkelimkii ka dhigay waxaa ka dambeeyey ibnu salax oo gadaashiisa yimid sheekha la yidhaahdo alimaam alfaqiih azaahid abu zakariya yaxya bnu sharaf annawowi raxmat ullaahi calayhi imaamu nawowi oo macruufka ahee la garanayo ayaa isagana gadaashiisa yimid markaasuu wuxuu ururiyey lix iyo labaatankii ibnu salaax majliskiisa oo ku imleeyey oo ku akhriyey ba wuxuu ku siyaadiyey oo ku daray lix iyo toban xadiidoo ku daray markaasee meeqay noqotay labiyo afartan labiyo afartan xadiid lixiyo labaatan lixiyo toban markaan ku darno labiyo afartan wey labiyo afartanuu ka dhigay imaamu nawowi raxmat ullaahi calayh markaasuu mashhuur noqday kitaabka loo yaqaano alarbacuun annawawiya la yidhaahdo alarbacuun annawowi oo mashhuurka ah ayuu noqday weeyaan afartan iyo labada xadiid yuu ka kooban yahay runtii kitaabkaas arbaciinka ahoo alimaamu nawowi ou alifay lixiyo labaatankii ibnu salaax markuu ku daray ee afartani labada xadiid noqday mashhuuray noqotay caalamulislaami biakmalihi caanuu ku noqday arbiciinkaas walidaalika ninkii xadiidka bilaabayaba arbiciinku ka soo bilaabaa waad ogtihiin iyadaa laga soo bilaabaa culummo waaweynaa sharaxday shuruux badan uu leeyahay oo kala duwan oo aad u tiro badan culummadii hore iyo kuwa dambeba aadaa loo sharxay kitaabkaas la yidhaahdo arbaciinka ah maxaa yeelay waa jawaamic ilkelimkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu halkaa kusoo ururiye weeyaan wuxuu caam ku noqday arbiciinkana qasadka iyo niyadii wanaagsanayd ee saafiga ahaydee imaamu nawowi ou lahaa raxmatullaahi calayhi bay ku intishaaray arrintaasi ku faaftay weeyaan qasadkiisaa fiicnaa weeyaan labiyo afartanka xadiid uu ku ururiyey baa waxaa yimid ibnu rajab raxmat ullaahi calayhi oo zaynuddiin cabdiraxmaan ibnu axmed ayaa yimid markaasuu wuxuu ku siyaadiyey sideed xadiid keliya wey marka sheikhan kitaabkan sharaxa iska lihi axaadiistii imaamu nawowi ayuu wuxuu ku kordhiyey labayo labaiyo afartan ka ahayd buu sideed xadiid keliya ku daray markaa meeqay noqotay konton xadiid weeye kontonka marka taariikhdaasay leeyihiin sidaasay culammadu u kala lahaayeen midba mid u kamilayey ilaa aw kontonka xadiid uu dhammaystiro weeyaan kontonkoodu waa min jawaamic اlkelim weeyaan sideedda uu ku daray arbiciinkii waad garanayseen inta yani labiyo afartankii sideedda xadiid uu ku daray kitaabkiisu u dabamariyey qaybta ugu dambaysu ka dhigay afartan iyo labadii markuu qoray buu sideeddaasna daba raaciyey oo shiikhu ku daray weeyaan waxaa ka mida ah sideeddaasi oo jawaamic اlkelim kutusinayo alxiqu اlfaraa'ida biahliha xadiidkaasuu nebigu leeyahay waxaa ka mid ahaa yaxrumu min aلرadaacati ma yaxrumu min الnasb yani xadiidkaasaa ka mida oon insha allahu tacaala ka hadli doono in اllaha ida xarama شhayئa xarama amanah waxaa ka mid a xadiidka kulu muskirin xaraam oo ku soo dara shiikha waxaa ka mid ah xadiidka uu nebigu leeyahay ma malaa bnu aadama yani wicaaan shara min albaطni yani taabaa ka mid ah waxaa ka mid a xadiidka arbacun man kuna fiihi kaana munaafiqa waxaa ka mid a xadiidka ahaa low anakum tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larazaqakum kama yarzuqu اطayra xadiidkaas baa ka mid ah ka sideedaada ugu dambeeya waxa weeye laa yazaalu lisaanuka radban min dikri اllah yacni axaadiistaa sideedda ah ayuu shiikhu ku daray laakiin shiikha raxmat ullaahi calayhi sharax aad iyo aad u qiimo weyn ayuu shiikhu kitaabkaa sharxay yacnii run ahaantii sharaxaas markuu ka warramayo shiikhu wuxuu leeyahay yacni kitaabkii iga horreeyo imaamu nawowi qaabka uu wax u sharxaya markuu muqadamadiisa kaga hadlay shiikha murajab laftiisa markuu ka warramayo wuxuu leeyahay waxa weeye aniga alfaada xadiidka unbaan sharxayaa buu yidhi macaanidiisa unbaan sharxayaa ko taas horta waan samayni buu yidhi kumana qaydnaanayo ku xirnaan maayo alfaadii oo imaamu nawowi isticmaalay axaadiistii xataa afartan iyo labada ahayd alfaadii oo u isticmaalay axaadiista ruwaadda warisaahi ruwaadda warisaahi alfaadoodii aniga ma laazimaya buuri oo saxaabadii ka mid ah waxaana xataa laazimaynin caswiga iyo nisbaynta uu nisbaynayo kutubtii uu ka soo qaatay oo celinayo ayana aniga ma ku taqayudayo ma raacayo buu leeyahay waa ka wareegaya dariiqadaas ma raacayo buu leeyahay waxaa kaloo ka hadlayaa buu leeyahay xadiidka darajadiisa haddii uu xadiid saxiixa yahay hadduu xadiidku xasan yahay hadduu xadiidku daciif yahay waan ka hadli doonaa buu leeyahay darajadiisana xadiidka darajada uu yahayna waan tilmaami doonaa buu yidhi iyuu muqadamadiisa ku leeyahay waxaan kaloo sheegi doonaa buu yidhi xadiidkan meeshaan aan uga hadlayno oo kontonkan xadiid ka midihi haddii uu la jiro axaadiid kale oo ausan kitaabka lagu sheegin laakiin la macno ah haddaan heli karo waa keenayaa buu leeyay oo ku soo daraya arrimahaas ayuu shiikhu kitaabkiisa ayuu uga warramaa sharaxaana runtii markaa aragtay halkii xadiidba intaasoo safxadood buu ku sharxayaa ama xadiid ha noqoto ama aayaad qur-aan ha noqdo ama aqwaashii saxaabada ha noqoto ama aqwaashii taabiciinta ama a'imadii waaweyneed aqwaashoodii iyo xikam aad u tiro badan ayuu ku ururinayaa yastaxiq marka magacaan oo sheikhu u bixiyey kitaabka oo ahaa jaamic alculuum walxikam wuu mutaystay weeyaan magaca in la yidhaahdo kitaabkan waa mudan yahay weeyaan bismi اllahi الraxmaan الraxiim alxadiiثu اlأwalu xadiidkii ugu horeeyey kontonka xadiiثe meeshaan shiikhu uu ku sheegay marwiyun can cumara radia allahu canhu waxaa laga wariyey cumar bn اlkhadaab radia allahu canhu baa laga wariyey qaala cumar wuxuu yidhi cumar bn khadaab ayaa wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali waslama yaquul samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam rasuulkii alle oo yaquulu odhanayo inama alacmaalu biاnniyaati wainama likuli imri'in maa nawaa faman kanat hijratuhu ilى اllahi warasuulih fahijratuhu ilى اllahi warasuulih wman kanat hijratuhu lidunya yusiibuha aw imra'aةi yankixuha فهiجرaته إلى mا hاaجر إليه رwاه الbخاaرiي ومسلم hadalkaa فiir sheekh wuxuu iskaga soo gaabsaday rawah الbخhاaري ومسلم laakiin naww markuu ka hadlayy bukhaari buu tarjamadiisii iyo muslim iyo uu tirinaya waad ogtihiin rawaahu imaam almuxadiثiina buu dhihi jira abu cabdillaahi waa tirinaya markaasuu muslimin kusoo daraya marka ma ku raacaya buu leeyahay aniga iskaga gaabsanaya saas ugu gaabsada ujeeda wuxuu rasuulku yidhi alayhi الsalaaةu wasalaam inama alacmaalu acmaasha la qabtaahi camalka la sameeyo ficilka qofka uu sameeyo biniyaati kaa'inun biniyaati niyada ayuu ku xihan yahay niyo ayuu ahaaday weeyaan camal kastaba niyuu u baahan yahay baa loo jeedaa wa innamaa likulli imri'in qof kasta kulligii wuxuu leeyahay oo u sugnaaday un maana waa wuxuu niyoodo unbuu leeyahay wax adiga niyooto niyadaadaa lagugu siini weeya saasaad ku helaysaa markaasaa miihaal la bixiyey niyadiiba miaal laga bixiyey tusaale baa laga bixiyey faman kaanat hijratuhu ila اllahi warasuulih fahijratuhu ila اllahi warasuulih faman kaanat axadkii ay ahaato hijratuhu haajiridiisa oo min beled اlkufri oo kasoo hijroodo beled gaalo ilaa beled اlislaami beled muslimna oo u tagaahi hijradaasi qofka ay u ahaato ila اllahi warasuulihi alla mid loola qasday oo loo niyeystay warasuulihi rasuulkiisa gargaaridii loo gargaaro loo niyeystay hadduu qofka hijradiisu ay sidaa tahay fa hijratuhu ila allahi rasuulih fa hijratuhu haajiradiisii oo beledkii gaalada ka soo tegay ee beledka muslimka uu soo aaday yaa waxay tahay yacni ila allahi warasuulih allah iyo rasuulkiisa ayay ahaatay weeyaan yacni niyadiisaasaa loo yeelaa waa laga thawaabiyaa wey taasay noqonaysa hijro oo ilaahay iyo rasuulkiisa ah ayaa looga dhigaa awaabtii uu ka heli lahaa baana laga siiya w waman kaanat qofkii ay ahaato hijratuhu haajiridiisa oo wadankii gaalada uu ka tego wadan muslimiin ou tagaay yani hijradiisi ay noqoto lidunyaa liajli dunyaa ama ila dunyaa adduunye darteed liajli dunyaa oo u tago adduunkaasoo yusiibuhaa ou heli doono adduunye doonku markuu hijroonaya niyada wuxuu gashtay halkaa tijaare iyo ganacsi iyo business weyn inuu ka sameeyo ayuu u hijroonaya aw amase imra'atin haween liajli imra'a haweenay darteed ayuu u hijrooday haweenta oo yankixuhaa uu guursanayo haweenoo soo nikaxsado guursado daraaddeed buu beledkan uga tegey oo magaaladaa kale uu u aaday hadday sidaa niyadiisu tahay fa hijratuhu hijradiisa ou haajirayoo min baladi اkufri ou ka tego ilaa balad اislaami ou aaday ilaa maa haajara ilayhi wuxuu u haajiray unbuu helayaa wy adduunyadii oo u hijrooday waa la siini laakiin hawaab ma leh ajri ma helin maxaa yeele niyadii baa bedelantay hadduu aaday haween haweentii u hijrooday buu heli inuu guursado laakiin hawaab ma helaayo lanna niyadii baa maarata doorsoontay weeyaan xadiidkan shiikhu uu ku bilaabay kitaabkiisa waa xadiid cadiimaho weyn wey imaamu اlbukhaari raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisa صaxiixa ah jaamicu صaxiix asagoo ku bilaaba xadiidkaasuu ku bilaaba culummadu marka waxay yidhaahdaan waxay dhihi jireen xadiidkaa niyada ka hadlayaahi kitaab kasta oo musannafa ama baab min abwaab اxadiiث marka la rabo in maaragtay qofka u alifo inuu ku bilaabo inay ynbagii tahay shay haboon inay tahay weeyaan sidaasay tilmaamaysa cabdiraxmaan ibni mahdi shiikheennaa ka soo guurinayo yani ibn rajab alxaafid ibn rajab cabdiraxmaan ibni mahdi baa wuxuu ohan jiray low sanaftu اlabwaaba lajacaltu xadiiثa cumara fi اlacmaali bالniyaةi fii kuli baabin haddii aan abwaab axaadiista ka mida baabab aan sanifi lahaa on alifi lahaa xadiid kasta kulligii oo baabka ka midii waxaan yeeli lahaa baab kasta oo xadiidka axaadiista aan alifaya ka mida xadiidka cumar ibn khataab oo niyada ku saabsan ayaan ka dhigi lahaa buu yidhi marka xadiidka xadiid cadiima inuu yahay kutusinaysaa wuxuu odhan jiro laga soo guuriyaa man araada an yusanifa kitaaba falyabda bixadiii alacmaalu bاniyaati qofka doonayo inuu kitaab alifo kitaab inuu alifo sanifo qofkii rabaahi ha ku bilaabo xadiidkan inama alacmaalu bاniyaati ha ku bilaabo buu ohan jiray maxaa yeelay wuxuu ka mid yahay xadiidkan inama alacmaalu bاniyaati wuxuu ka mid yahay waxa weeye wa axad اlaxaadiiثi alatii yaduuru اddiinu calayha waa axaadiista jawaamiculkelimka la yidhaahdo oo diintan ay ku wareegto madaarkeeduba uu yahay ayuu mid ka mida yahay weeyaan xadiidkaasi ilaa imaamu shaafic raxmat ullaahi calayhi shiikha uu ka soo guuriye oo yidhi imaamu shaafic markuu xadiidkan ka hadlayay wuxuu yidhi haada alxadiidu uluثu اlcilmi xadiidkan cilmiga markii saddex loo qaybiyo mid ka mida wey hal qayboo ka mid ah saddex markii loo dhigo culuumta islaamiga ayuu mid ka mida yahay buu leeyahay waa xadiidkan keligii markaasuu weliba dhihi jiray wayadkhulu fii sabciina baaban min alfiqhi wuxuu gelayaa toddobaatan baab oo min abwaabi alfiqhi ka mida oo mid kasta kulligiiba niyadda xadiidkan ku saabsan uu gelayo ayuu ku tilmaamay xadiidkan toddobada toddobaatankaa baab mid ka mida kulligii xadiidkaana yani wuu gelayaabuu ohan jiray alimaamu daar qutni marka uu hadalkan oo yani uu leeyahay hada alxadiidu ulu اlcilmi imaamu shaafici uu yidhi marka uu xadiidkaas tawjiihinayo wuxuu leeyahay wuxuu ulu اlcilmi ku noqday kasabka bani aadamka camalkiisa saddex meelood buu ka dhacaa camalka bani aadamka saddex meelood buu ka dhacaa qalbiga wuu ka dhacaa ila camalulqalbi baa jiro qalbiga camal buu leeyahay ictiqaadka qofka wuxuu ictiqaadinayo niyeysanayo wuxuu ka dhacaa carabka waa wuxuu ku hadlo waa camal wey waa camalu lisaana la yidhahda sida camalu qalbi loo yidhahda kan ka saddexaadna waa jawaarixda iyo xubnaha oo camalu jawaarixa la yidhahda ulusulcilmi wuxuu u noqday kasabulcabdiga maadaama saddexdaa meelood camalka bani aadamka uu ka dhacaay mid ka mida waa qalbigii wey niyadiibuu marka maaragtay ayuu ka warramayaa weeyaan xadiidkan marka niyadiibuu ka warramaya xadiidkan sidaan ognahay waxaa la yidhaahdaa waa xadiid bukhaari iyo muslim ay soo saareen bukhaari muslim keliya maahane a'immada muxadiiinta agarkooda way soo saareen waxaa ka mid a ah abu daauud iyo tirmidi ibnu maajah iyo yani nasaa-i sunanka afarta ahi way soo saareen waxaa soo saaray abu daauud aطayaalisi waxaa soo saaray imaamu axmed waxaa soo saaray imaamu malik oo fi lmuwaطac ku soo saaro waxaa soo saaray ibnu xibbaan waxaa soo saaray imaam الطaxaawi fi sharxi macaani اlaahaar waxaa soo saaray imaam daari qutni waxaa soo saaro imaam اlbayhaqi a'imo aad u tiro badan abu nucaym fi اlxilya yani khatiib اlbaghdadi a'imo aad iyo aad u tiro badan oo muxadisiintii ka mida ayaa xadiidkan soo saaray wy marka bukhaari iyo muslim maadaama saxiixaynka ugu sarreeyey ay yihiin ayuu sheikhu iskaga gaabsaday weeyaan xadiidkaas marka waa xadiid hariiba la yidhahdaa ama fardi baa la yidhahdaa xadiidka hariibaan mustalaxa marka laga hadlayo xadiista marka la qaybinayo waxaa ka mid a xadiidka hariibka xadiid hariib waxaa la yidhaahdaa waa xadiidka tabaqaadka sanadka uu leeyahay ilaan xadiidka silsilad baa lagu wariyaa tixan hebel baa wariyey hebeluu ka wariyey hebeluu ka wariyey sidaasaa la yidhaahdaa dabaqaadkiisa midka uu hal hal qof keliya ay wariyaan ayaa fardiga la yidhahdaa ama hariibka la yidhaahdaa hal hal qof xadiidkan nebiga yaa ka wariyey saxaabada isku soo dar oo inta cadadkooda la ekaa xadiidkan cumar bn khaaab keliya ka wariyey cumar keliya ka wariyey dabaqadii saxaabada cumar keliyaha joogay soo maha darajadii ku xigtay yacni ragga ku xigay oo wariyey dabaqada labaad waxa weeye cumar waxaa wax ka wariyey calqamat ibnu waqaas allaythi taabicigaasa ka wariyey calqamat ibnu waqaas cumar ibn khataab keligii baa ka wariyey cumaruu ka wariyey keligii cid kaloo la warisay ma jirin calqama waxaa wax ka wariyey maxamed ibn ibraahim ataymi yani ninkaas ayaa sheekaasa ka wariyey isagana maxamed ibn ibraahim ataymi keligii baa ka wariyey cid kaloo calqamo ka warisay aan maxamed ibn ibraahim ataymi ahayn ma jirin waa meeqa darajo yani cumar iyo calqama iyo maxamed ibn ibraahim saddexaan maraynaa maxamed ibn ibraahim ataymina waxaa ka wariyey yaya bn saciid اansari yaxya bn saciid alansaari ayaa keligii ka wariyey markaa ka bacdi ayaa yaxya bnu saciid alansaari waxaa ka wariyey khalqi aad iyo aad u tiro badan ayaa ka warshay weeyaan khalqi aad u badan ninkaasaa marka arday badan ka qaadeen xadiidka ay ka qaadeen laakiin intii ka horeysay muxuu ku soo socday fardi buu ku soo socday dabaqo kastaba hal ninaa warinay hal nin hal nin cumaraa wariyey calqamaa ka sii wariyey calqama wuxuu ka sii wariyey maaragtay maxamed ibraahiima ka sii wariyey maxamed ibraahiim maaragtay yaxya bnu saciid yaxya bnu saciid alansaari baa ummad aad i tiro badan ka warisay ilaa qaar ay yidhaahdaan culammadu ku sheegaan qaar laba boqoloo qofaa ka warisay dhahaan qaar maya waxaa ka wariyey leeyihiin ilaa toddoba boqol oo raawi baa ka warisay halkaasaa la gaarsiiyaa acyaanta ahlu xadiidka ugu waaweyn dadka ugu waaweynaa isagay ka wariyeen yaxya bnu saciid alansaari raggii waaweynaabaa ka wariyey imaamu maalik baa ka wariyey sufyaan athawri baa ka wariyey abu cumar alawsaaci baa ka wariyey cabdullahi mubaarak baa ka wariyey waxaa ka wariyey alleyth bnu sacdi waxaa ka wariyey xamaad ibnu zayd waxaa ka wariyey shucbat bnu alxajaaj waxaa ka wariyey sufyaan ibnu cuyayna a'imo aad u tiro badanoo muxadiiintiya yaxya bnu saciid alansaari ay xadiidkaasi ka qaadeen markaasuu xadiidka mutawaatir dhinacaas gadaale uu ka tira batay laakiin xadiidka hariibka ah ayaa la yidhahdaa ama fardiga ah dabaqaadkiisaasu hore weeyaan xadiidkan marka inama alacmaalu biniyaatida inama alacmaalu binniyaati taqdiiray qadaraan culammada waxbay qadaraan waxay isku khilaafaan taqdiirtiina waa isku khilaafaan inama alacmaalu binniyaati marka la leeyahay maxaa la soo qadaraa yani taqdiir waxaan ujeeda waxaan meesha ku jirin oo la keensanayn oo meesha ku qadaran waa in wax la raaciya inama alcamaalu binniyaat wax lagu qadaro wey marka taqdiirtaas culammada isku khilaafaan alxaafid ibn xajar alcasqalaani kitaabkiisa sharxu saxiixi albukhaari marka uu ka warramayo ibnu daqiiq alciid ayuu kasoo ka soo guurinayaa hadal aada u qiimo badan wuxuu leeyahay dadku inama alacmaalu biniyaatida niyada qaarna shardi bay ka dhigaan oo waxay leeyihiin yacni niyadan camalkan inuu ansaxo oo saxiix ou noqdaahi niya shardi u ah waa in niyo la hela haddaanan niyo la helin camalkaa ma ansaxaya bay qabaan qoladaas marka waxay leeyihiin oo niyada shardi ka dhigaahi waxay u qadaraan inamaa sixatu alacmaali bay leeyihiin inamaa sixatu acmaali mudaafa meesha qadaran inamaa sixatu alacmaali acmaasha ansixiddeedu waxay ku sugan tahay oo keliya biniyaati bay ku xihan tahay weeyaan macnahaasay leeyihiin maxaa yeele camalka marka uu ansaxayo oo saxiix noqonayo waa inuu niyo jirtaa niyay ku ansaxaysaa bay leeyihin bilaa niya wax ansaxaayo ma jiro qolada kale qolada aanan niyadda shardi ka dhigaynin ayaguna taqdiir kale idaaf mudaaf kaley qadaraan oo waxay leeyihiin sixo looma jeedee waa kamaal baa loo jeedaa innamaa kamaalu lacmaali bay leeyihiin acmaasha dhammaystirkeeda camalka markuu kaamil noqonayo uu dhammaystirmayaahi wuxuu ku dhammaystirmaa biniyaati kaa'inu biniyaati niyadaas ku xiran yahay bay leeyihin marka waa kamaale sixo ma aha camalku biduuni niya waa ansixi karaa bay qabaan mujadido laakiin labada qolo waxaa la rajaxaa qolada hore oo ah in niyada shardi laga dhigo oo sixatu lacmaal loo qadaro macnahaasaa la qaataa weeyaan marka inamaa sixatu lacmaali acmaasha ansixiddeedu waxay ahaatay biniyaati niyada mid ku sugan bay noqotay maxaa yeelay niyada yani niyadu waxay kala saartaa caadaadka iyo cibaadada niyada waxyaalaha caadaadka ah iyo cibaadada niya kala saarto cibaadada lafteedana qaarkeed qaarka kale niya kala saarayso maalan cibaadada salaada maalan midna waa farad midna waa sunna salaada faradka ah yacni so uma jeedin niyadii waxay kala saaraysaa salaaddii faradka ahayd iyo salaaddii yacni sunnada ahayd baa niyada ku kala saaraysaa midna waa farada waa duhurkii iyo casarkii maqhribkii cishihii salaada fajarka niyay u baahan tahay niyaad la imaani kanna sunanimaa niyaysanaysaa waxaad ku kala saartay ilaa ragcaadkii waa isla mid qiraa'adii waa isla mid tasbiixdii waa isla mid laakiin maxaa ku kala saaraysaa niyadaa ku kala saaraysa oo midna inuu farad yahay baad niyaysan midna sunno inay taa aada ictiqaadinaysa zakada iyo sadaqada midna zakadii farad bay kugu taho waajibay kugu tahay sadaqada caadigaad bixinaysana waa shay iska masnuuna oo aad bixinayso adiga aad ajar ilaahay ka raadsanayso waxaa kala saarayo waa niyada wey qaybna midna waa farado waajib lagugulahabaad gudan midna waa tatawuc adaa wax bixinayo waxba faradku faradkuguma aha wey waxaa labadaa kala bixinaya waa niyadii wey cibaadada iyo caadaadkana waxaa lagu kala saaro waa niyada wey waxaad ka soo qaadataa qubayska oo kale markii oo janaabo yahay janaabo markuu yahay waxaa weeyaan waa niyeysanaysaa janaabaad ka qubaysanaysa waad niyeysani laakiin markii aad tanaduf rabto isnadiifinayso niyo uma baahna waa isnadiifinaysaa iska qubays caadi qubaysanaysaa niyo uma baahna kan marka aad janaabada ka qubaysanayso waa imtihaal weeye amar oo nebigeennin amray waa lagaa hawaabinaya ajar baad ka heli markaad imtihaalan u qubaysanayso ajar baad ka helaysaa weeye haddii laakiin tabriidi isqaboojin iyo nadaafadda ah a ula jeedo waxa wey niyana uma baahna wax maaragtay oo ajaraho aad ka helaysana ma jiro lanna kanoo kale lamid ma aha weeyaan kan waa lagaa awaabinaya lanna amar aad qaadatay weeyaan niyaddaa marka la leeyahay niyada lafdiga maahee waa qalbiga wey niyada qalbigaa la yidhaha dadka waxaa arkaysaa salaad buu salaadu inuu xerto rabaa faradkii afkiibuu ka sheegayaa markaasuu leeyahay nuwaytu usalii farado cishaai arbaca rakcaatin uu tirinaya niyada maxaduha alqalbu baa laydha halka qalbiga waxba inaad taruurixiso waxaa akhriso lagaama rabo tan kale waxayba ku kalifaan fuqahadan xawaashiyada qora maaragta dadka yani waxaysan awoodi karin ay ku kalifaan waxay ku leeyihiin saddex iyo tobanka rukni awalkiisa ilaa kan ugu dambeeyo waa inaad markaa qalbiga kusoo xaadiriso oo markaa keentid kabacdi allahu akbar tiraad goorma u dhihi karaa bal arkaanta tiri arkaantii yani markaad tirisid intaasoo dhan yaa qalbi ku keeni kartaa wax ilaahay rasuulkiisa ay jideeyeen midna maaha salaadan faradka waad waad soo weysaysatay masaajidkaa timid waa la adimay inaad tukanaysaad aaminsan tahay takbiirat lixraamka unbaad la jahriyo allahu akbar dhihi laakiin nuweytu iyo usqalli iyo usalli iyo ninna kaama rabo nebigeennina kama sugnaanin saxaabadii kama sugnaanin taabiciinteenni ma soo guurinin atbaacu taabiciin ma jiro waa tanaduco qofku asagoo isku dhibo weeyaan culamadu waxay yidhahan watalafud biha bidca bay dhahan waa bidco wa ma ahan niyada in lagu dhawaaqaahay waxay soo aroortay keliya meeshii nebiga uu ku dhawaaqay salawaatu ullahi wasalaamu calayh nebiga xaggee ku dhawaaqay niyo markuu dabxiga samaynayo xoolaha markuu gowracayo bismi illaahi allahu akbar uu dhihi jiray waa gowraci jiray waa niyeysan jiray markaas kole waa lala jahra maxaa yaele nebigaa la jahray salawaatu ullahi wasalaamu calayh annagana nabigeenna naloo soo diray cid ka ka dambaysa lagula soo diray ma jiro nebi noo ah xajka iyo cumradana nebigu wuu la jahri jiray wuxuu dhihi jiray labayka bilxaji ama labayka bilcumra ayuu odhan jiray niyada labadaasuu nebigu la jahray salawaatu ullahi wasalaamu calayh laakiin salaada iyo yani maaragtay waysada nuweytu faradalwuduu'i la leeyahay iyo qusliga markii rafcu ljanaabati la niyeystay iyo oo lala jahray iyo waxaasoo dhan wax ka soo arooray sunnadana ka ma aha qalbigaada niyada inaad gashatid ood salaada allahu akbar ku xiratid oo la jaarto baa lagaa rabaa laakiin talafudka iyo ku dhawaaqidda lagu dhawaaqaahi laysa min aلsunnati fii shay sunnadii nebiga ka mid ma aha salawaatu ullahi wasalaamu calayh sidaa darteed ba marka nabigeenna wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inama alacmaalu biاniyaati inama alacmaalu acmaashii biاniyaati yani inamaa sixatu اlacmaali acmaasha ansixiddeedu ay ansaxdaa biniyaati niy ay ahaatay niyada kana biniyaati weya niya ku xihan tahay wainamaa likulli imri'in maa nawa qof kasta kulligiina wuxuu niyeysta ayuu leeyahay acmaasha qofka ilaahay uu ka hawaabiyo waxa weye hadda niyadu qofkay ku xihan tahay waxaad ogtihiin qofka ama niya xunuu yeelan karaa ama niyo wanaagsanoo saalixuu yeelan karaa ayadoo camal khayra la samaynayo oo daahirkii camalku uu khayr yahay yaa haddana niyadii ay dadku kala saartaan niyadaa lagu kala saaraa waxaa la mid a yacni axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam oo aada u tiro badan oo niyadaa tilmaamaysaahi waxaa ka mid a xadiidkii imaamu muslim fii saxiixii uu ku warinayey xadiidu abi hurayra nabigeenna calayhi salaatu wasalaam saddex nin buu ka sheekeeyey saddex nin ayuu ka sheekeyey saddex qofuu ka sheekeeyey bimacnaa saddex nooca ummadda ka mida weeyaan nin waxa weeye saddexdooda qiyaamo markay tagaan mid waa mujaahid oo shahiid buu noqdo jihaad fii sabiili illah ku dhintay midna waa qaari lilqur'aan qur'aanka buu yaqiinay oo cilmigiibuu bartay oo caalim buu ahaa ninna wuxuu ahaa nin hani ah oo sakhi ah deeqsi ayuu ahaa saddexdaashaysoo saddex fiican maaha qofka istishhaad helo shahaado helo waa shay weyn wey jihaad fii sabiil اllah labo qofka inta cilmi bartay ku camal falay yani cilmi inta bartay ummadda wax barayna waa shay weyn wey isagii baa wax bartay cilmigii islaamka culumta islaamku bartay markaasuu ku camal falay waa shay weyn weeyaan kan xoolaha ilaahay siiyey oo xoolihiisii dadkii wax ka siiyey bixiyey sakhiga deeqsiga ah ayana waa sifo wanaagsan wey bal aan aragna wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye xadiid abi hurayra wey wuxuu yidhi samictu rasuul اllahi sala اllahu alayh wasalam rasuulkii allaan maqlay oo odhanayo ina أwala الnaasi yuqضىa ywma اlqiyaamati calayhi rajulu istushhida dadka ugu horeeyo qiyaamo la kala xukumayo ummadda dadka la xukumayaa maalinka qiyaamaha kan ugu horeeya waa rajulu nin istushhida jihaad lagu dilo shahaado helay yacni la dilay jihaad fii sabiililah lagu dilay markaasaa fa utiya bihi qofkii baa lala imaanay maalinka qiyaamaha qofkii jihaadka ku soo dhintay ayaa loo yeeraya markaasuu facarafahu nicamah allah wuxuu tusaa oo maaragtay yacanii u sheeg sheegaa oo ku tacriifiyaayoo baraa nicmooyinkiisii ou rabbi u galay markaasuu facarafaha nicmadii ilaahay baray buu gartaa wuxuu rabbi siiyey baa la tutusay markaasuu gartay markaasaa la weydiiye la yidhi qaala famaa camilta fiiha nicmadaa aan ku siiyey maxaa ku soo samaysay nicmada wanaaggii aniga aan kuu galay addooniga marka adduunka joogtay maxaad soo samaysay muxuu ku jawaabay qaala qaataltu fiika xata istushhidtu wuxuu yidhi qaataltu fiika adiga dartaa fii shanik iyo diintaada aan kor yeelayo baan ku dagaalamay ilaa an in la isoo dila buu yidhi oo shahaado aan helo markaas meel khayr qabto ku dhintay daahirkii soo marka annaga daahirka fiirino qofkaas wanaaguu ku dhintay maxaa yeele isagoo ilaahay kelimadiisa u dagaalamaya dhintay allah muxuu ku yidhi marka qaala kadabta dhan baa sheegtay baa la yidhi beenlow baa ta markaa tidhi dartaabaa la ii soo dilay aad leedahay walaakinaka qaatalta lan yuqaala jariiun faqad qiila buu yidhi been baad sheegtay waxaad u dagaalantay in lagu yidhaahdo hebel waa geesi niyaddaadaad gelisay sidaa darteedba dadkiina way ku yidhaahdeen inta adduunka joogta hebel wallahi waa geesi baa lagu yidhi waad heshay intaas geesinimadii adduunka aad ku heshay sawaabta waxaad raadinaysay waad heshay hadda ninkan oo khayrka ku dhintay maxaa wanaagga u diiday oo naarta inuu gala gaarsiiyey waa niyadda xun waay camalkii khayrka ahaa niyad xun u adeegsaday camalkii khayrka ahaa ba wuxuu u adeegsaday faan ha lagu faaniyo oo dadku ha ku ammaaneen ayuu maqsadkiisi ka dhigtay sidaasuu naar ku galay uma umira bihi malaa'igtii baa la amray isagii fa suxiba calaa wajhihi weji weji ayaa loogu jiiday naarta xataa ulqiya fi naari ilaa naarta lagu tuuro waa ninkii shahiidka ahaayoo lahaa jidka ilaaha ku soo dhintay waxaa way maanta naar buu ku dambeeyaa wey waxa keenana waa niyadda wey niye xun buu yeeshay meesha ilaahay dartiis inuu niyeysto la rabay waxaa weeye wuxuu niyeystay in la amaano buu ka doortay weeyaan kan labaad waxaa w rajulu tacallama alcilma wacallama mid cilmi bartay oo dadkana baray isaga cilmigii islaamka shareecada islaamkau bartay ummaddana waa uu baray wa qara'a alqur'aana qur'aankiina akhriyey ummaddana baray fa utiya bihi markaasaa qiyaamaha lala imaanay facarafahu nicamahu facarafaha nicmooyinkii ilaahay u galay baa la tutusaya markaasuu garanaya nicmadiisii markaasaa la weydiino laleeyahay famaa camilta fiiha maxaad ku soo camal fashay baa la weydiin markaasuu qaalo wuxuu leeyahay tacallamtu اlcilma wacallamtuh cilmigii maan bartay cilmigii baan bartay dadkiina waan baray buu yidhi wa qara'tu fiika اlqur'aana adiga dartaa baan ilaahayow yani baan qur'aankan u akhrin jiray marka camal khayr loo sameeyey wanaaguu sameeyey daahirka markaan fiirino waa nin caalim oo dadkii diinta barayo waa nin qaari aho mucallim oo dadkii qur'aanka barayo wey khayruku man tacallama اlqur'aana wacallamahu soo nabiga ma dhihin yani darajada fiican uu joogaa sidaasuu sheegtay laakiin allah muxuu ku yidhi markaasuu yidhi allah markuu intaa sheegtay buu rabbi ugu jawaaboo yidhi qaala kadabta been baad sheegtay baa lyidhi walaakinaka tacallamta alcilma laakiin cilmigii baad baratay liyuqaala caalim in lagu yidhahdo hebel waa caalim ayaad cilmiga u baratay wa qara'ta alqur'aana qur'aankii baad akhrisay liyuqaala huwa qaari'un in lagu yidhaahdo hebel waa qur yaqaana wallah waa xaafid wey qur-aankii qaari ku yahay faqad qiila arrinkaasna waa lagu yidhi ummadda way ku dheen hebel waa qaari iyo waa caalim waa lagu yidhi adduunkaad ku heshay uma umira bihi waa la amraa malaa'igtii markaasaa isagii baa la amri fasuxiba bihi fasuxiba calaa wejhi xataa ulqii fi naar weji weji ayaa naarta loogu tuuraa halkaasuu gelaya w qofkii khayrka samaynaya daahirkii maxaa khayrkiisa bedelay niyaddaa xunaa badeshay in ammaan uu ka doorto weeyaan ammaan waa riyaa naasa la yidhah istuntuskaa la yidhahdaa dadka aa istutusid inaad caalim tahay inaad qaari tahay ummadda u sheegtid taasoo kale weeyaan midka saddexaad wa rajulun wasaca allahu calayhi nin ou rabbi subxaanahu wa tacaala xoolo badan ou siiye weeyaan wa actaahu ouna siiyey min asnaafi ilmaali kulli xoolaha noocyada ay yihiin oo dhan ayuu wax ka siiye hadday dahabta hadday fidata hadday xoola noolta hadday beero wax walbaba hadday guryo wax walba helay asnaaftii maalka lahaabaa laga siiyey markaasa fautiya bihi facarafahu nicamahu facarafaha qiyaamaha lala imaani nicmooyinka rabbi u galaa la tusi uu garanaya nicmadiibuu qirayaa markaasaa faqaala markaasuu rabbi wuxuu leeyahay famaa camilta fiiha nicmada tirada badan aan ku siiye war addoonyahu maxaa ku soo samaysay qaalat wuxuu leeyahay maa taraktu fii sabiilin tuxibu an yunfaqa fiiha ilaa anfaqtu fiiha laka kama aanan tegin allahayow waddo aad jeceshahay in wax lagu bixiyo dhexdeeda oo ilaa hadday jirto kama aanan tegin waxbaa ku baxshay weya dariiq kasta oo aad jeceshahay in wax lagu bixiyo waxbaan ku bixiyey buu yidhi wado kasta kulligeed waxbaan ku dhiibay markaasaa hadalka la leeyahy qaala kadabta been baad sheegtay walaakinaka facalta arintaas waxaad u samaysay liyuqaala huwa jawaadun in yidhaahdo hebel jawaad w jawaadun waa nin deeqsiiyo wey faqad qiila arrintaasna waa lagu yidhi uma umira bihi fasuxiba calaa wajhihi xataa ulqiya fi nnaari xataa ulqiya fi naar ilaa naarta lagu rido ayuu markaasi naartii cadaabkii lagu jiiday weyaan marka waxa kala saarayo waa niyada wey wainamaa likulli imri'in maa wuxuu niyoodo ayuu qof walbaba helaa weyaan tusaalo marn rasuulku noo sameeyey alayhi salaatu wasalaam miaal xaya ayuu noo sameeyey faman kaanat hijratuhu axadka ay ahaato hijradiisu ila اllahi warasuulihi alla iyo rasuulkiisa qofku usoo hijroodo hijrada asal ahaan xagga luqada waxaa la yidhaahdaa min alhajri baa laga keenay oo alladii huwa tarku ah ka tegis baa la yidhaha ka tegitaan yani waxaa loo jeeda xagga sharcigana alintiqaalu min baladi اlkufri ila baladi اlislaam magaalo oo kufriya ayuu qofka gaalo ayuu ka tegey baled muslin oo aadayaa weeyaan hijrada noocaasi marka waa waajib wey waa waajib wey goormay waajib tahay qof kasta oo muslima oo beledulkufri ku nool oo aanan beledulkufri diintiisa yacni maaragtay eh, gudashadeeda iyo muujinteeda oo muujisto aanan awoodi karaynin oo loo diido inuu ka hijroodo salaadaadii aadaankaagii soonkaadii ciidahaadii wixii maaragtay shacaa'irtii islaamiga ahayd meesha aadan ku muujisan karaynin oo laguu diido inuu qofku ka tago ama iimaankiisa uusan ku daahirsan karaynin sidii saxaabadaba qabsatay ridwaanullaahi calayhim markay maka joogeen cibaadadooda waa la dhuuman jireen ilaa nabiga uu yidhi alhijra ila alxabasha ilaa bilaadi alxabasha oo u idna inay u hijroodaan ilaa nabigeenna uu maaragtay maka ku socon waayo oo markii dambe la amray inuu madiine ka aado uu ka hijroodo marka qofka hijradiisu ay noqoto yacni ilallaahi wa rasuulihi alle iyo rasuulkiisa qofka hijradiisu noqotaa fahijratuhu ila اllahi warasuulih lafdiga laftiisaa la soo celiyey waa hal un wey ma lama tacadudina laba lagama dhigin qofka hijradiisa alla keli ula qasdayey iyo diinka ilaahay u gargaar rasuulka ilaahay garabsii kii ay ka ahayd oo sidaa u hijrooday hijradiisu ilahay rasuulkiisay ahaatay bimacnaa sidaasaa ilaahay ugu aqbalaya ouna rabbi ka awaabinay weyaan hijradaas faa'iidadaas qofku helaya waman kaanat hijratuhu qofka ay haajiradiisu noqotona ilaa dunya yusiibuhaa adduunye ou helaya haddii ay noqoto yani liajli dunya yusiibuhaa adduun ou helaya haddii hijradiisu noqotaay fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhi hadda tan labaa laga dhigay hadalkii lama soo celin mar laba fa hijratuhu ilaa dunya midna lama dhihina ilaa maa haajara ilayhiba wuxuu u hijroodo helaya muxuu usoo hijrooday adduunye doona usoo hijrooday fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhi marka la leeyahay waxaa dhexdeeda ku sugan taxqiiru lima talabahu min mri اdunya tii hore waa ilahay rasuulkiisa loo celiyey soo mogid tanina ilaa maa haajara ilayhi baa la yidhi waa liidin la liidayo iyo inay maarata shay xaqiira tahay inay shay mahiina tahay ayaa maaragtay la ishaaraya weeyaan walidaalika waad ogtihiin yani sida cabdullaahi bni cabaas laga wariyo imaam الtirmidi iyo kayrkiiba imaam اlbazaar ibn jariir الطabri iyo ibn abi xaatim aimadaasoo dhan ay soo saaraan cabdullahi bn cabaas wuxuu dhihi jiray aayaddan fii suuraة اlmumtaxina ku jirta markay soo degtay ida jaءaka اlmuؤminaatu muhaajiraatin famtaxinuuhuna allahu aclam biiimaanihin aayaddaa markay soo degtay wuxuu yidhi cabdullahi bn cabaas kaanat اlmarأaةu ida atat الnabiya salى اllahu عalيh ali wasalam xallafaha biاllahi nebigu wuxuu ahaa haweeney hadday u timaado oo maka intay kasoo hijrooto madiino timaaddo ama beled kale intay ka timaaddo madiino timaadaay nebigu ilaahay buu ku dhaarin jiray waa dhaarin jiray ila famtaxinuuhunna baa la yidhi imtixaana baa la yidhi maxaa lagu imtixaani jiray nebigu wuxuu odhan jiray bilaahi maa kharajti min bukdi zawjin ilaahay baan kugu dhaariyey inaadan maka markaa ka soo tegaysay nin aad u caraysan tahay dartii oo ku qabo dartii aad nacday inaadan uga soo tegin bilaahi maa kharajti ragbatan biardin can ardin ilaahay baan kugu dhaariyey inaadan nacayb ardo aad dhul aad necab tahay aadan nacaybkii uga soo tegin oo dhul aad jeceshahay aadan u soo aadin ayaa lagu dhaarin jiray bilaahi maa kharajta iltimaasa dunya ilaahay baan kugu dhaariyey inaadan usoo hijroonadooda usoo bixin adduunyo doon bilaahi maa kharajta ilaa xuban lilaahi warasuulihi ilaahay baan kugu dhaariyey inaadan usoo bixin jacayl allah iyo rasuulkiisa aad jeceshahay mooye wax kale inaadan usoo bixin arrimahaasaa lagu dhaarin jiray weyaan marka xadiidkan waxay yidhaahdaan qaybtan waman kaanat hijratuhu lidunya yusiibuha aw imra'atin yankixuha fa hijratu ilaa maa haajara ilayh sababay u sheegaan oo waxay yidhaahdaan nin bay xadiidkaas sabab u ahaa la yidhaahdo muhaajir umu nin la yidhaahdo gabar umu la yidhaahda darteed nin usoo hijrooday ayay sabab u tahay ayay dhahaan ay hadalkaasay sheegaan laakiin hadalkaasi culummada waa ay radiyaan sabab uma aha arrintani sabab uma aha in badan wuxuu leeyahy shiikhu markuu soo dikriyo wuxuu leeyahay in badan oo mutaakhiriinta kutubtoodii ka mida ah ayaa arrintaa ku sheegay inay sabab uga dhigaan laakiin wuxuu leeyahay walam nara lidalika aslan biisnaadin saxiixin wallahu aclam sanad saxiixoo lagu soo wariyana ma aanan arkin gabadha marka sabab uma aha horta xadiidka laakiin qisadu way jirtaa shaqiiq oo abu waa'il loo yaqaano ayaa wuxuu leeyahay nin reebaadiye ah ayaa wuxuu gabar buu maaragtay ou doonay gabar buu inuu guursado doonay gabadhana umuqaysa la dhihi jiray markaase waxay way diidday inay guursato ilaa uu soo hijroodo oo ou madiine yimaado ayay diidday madiine markaa timaadaad guursanaysaa bay ku tiri markaasuu soo haajiray markaasuu gabadhii guursaday markaasuu wuxuu leeyahay fakunaa nusamiihi muhaajira um, ummu qaysin ummu qaysaan ku magacaabi jirna marka gabadhaas darteed usoo hijrooday inaa gabarh inuu helo xaas u guursado darteed ayuu usoo hijrooday weya walidaalika cabdullahi mascuud baa marka wuxuu leeyahay man haajara yabtagii shay-an fahuwa lahu qofka soo hijroodo isagoo oo wax un doonayo wuxuu doonaya buu helaya gabadhaasuu doonay gabadhaasaa la siiyey sidaas waa guursaday gabadhii weeyaan qofka soo hijroodo waxaa la rabaa hijradu inay ilaahay dartii ay noqoto rasuulkiisa dartii ay noqoto diinkaada dartii inay noqoto taasuu qofku maaragtay yacni uu ku badbaadayaa weya marka fii hijratuhu qofka hijradiisu waxay noqonaysaa ilaa maa haajara ilayh wuxuu soo hijrooday adduunya doonnimadiisiibaa ilaahay maaragtay adduunyadiisu siinaya weya hada wabilahi towfiiq sala allah wslam calaa nabiyina